بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii ahaa xadiiqaة التasriif cabdالرaحmaan الزaylaci raximah الlahu taعaalى waxaa noo dembeeyey baabkii ahaa baab اlmasiid ayaan ku jirnay baabkaasoo ka warramayey afcaasha wax lagu siyaadiyey waxaan soo aragnay almasiidu fiihi ficilka wax lagu siyaadiyey asalkiisu ima an yakuuna hulaaثiya wa ima an yakuuna rubaaciya inuu asalkiisu hulaaثi yahay iyo inuu rubaaci yahay hulaaثi hadduu yahay saddex jeer baa la ziyaadiyaa rubaaci hadduu yahayna laba jeer baa la ziyaadiyaa hulaaثi hadduu yahay saddex jeer baa la ziyaadiya hal xaraf baa lagu siyaadiyaa wuxuu noqdaa rubaaci labaa lagu siyaadiyaa wuxuu noqdaa khumaasi saddex baa lagu siyaadiyaa wuxuu noqdaa sudaasi rubaaciguna hal baa lagu siyaadiyaa hal xaraf wuxuu noqdaa khumaasi labaa lagu siyaadiyaa sudaasi buu noqdaa waxaan soo aragnay hulaaثiga marka lagu siyaadiyo hal xaraf awsaantiisu qiyaas iyo marka laisku daro shaad inay noqonayso kow iyo labaatan kow iyo labaatankaa saddex ka mid ah qiyaasah saddex ka mid ah qiyaasah siddeed iyo toban kalena waa shaad hulaasiga marka lagu siyaadiyo laba xaraf oo khumaasi uu noqdo wuxuu leeyahay saddex iyo toban wasni waa shan baa qiyaasah yacni inta kalena markaasi waa shaad marka saddex lagu siyaadiyo wuxuu leeyahay afar iyo toban wasni afar baa qiyaas tobankuna waa shaad rubaacigu markii hal xaraf lagu ziyaadiyo hal wasnioo qiyaasu leh marka lagu ziyaadiyo laba xarafna laba wasnioo qiyaas ayuu leeyahay shaadna ma leh ayib awsaantaas yani markaas waxaa loo qaybiyaa mulxaq iyo mulxaqun calayhi iyo maa leysa minhumaa mulxaq iyo mulxaqun calayhi iyo maa leysa minhumaa ayaa loo qabiya awsaantaas maxaa loo jeedaa eh, mulxaq mid wax la haleeshinayo mulxaqun calayhina waa mid la haleelayo maa laysa minhumaana waa midaan mulxaqna ahayn mulxaqu calayhina aan ahayn yaa mulxaqa yaase mulxaqun calayhi ah yaasan labado yaan labado ka mid ahayn mulxaq waxaa noqonaya wax alle wixii shaad ahaa dhammaan waa mulxaq ayib wixii shaad ahaa shaadkan hulaaثi ku koobnaa mulxaq weeyaan hulaaثigii la ziyaadiyey oo qiyaaska dhammaan wuxuu noqonayaa ma laysa minhuma rubaacigii dhammaantiisna wuxuu noqonayaa mulxaqu caleyh rubaaciga dhammaantii markaan idhahno waxaa ku jirtaa wasnigii mujaradka ah horey aan usoo marnay faclalo ahaa iyo asagoo hal xaraf lagu ziyaadiyey oo tafaclalo noqday iyo asagoo laba xaraf lagu ziyaadiyey oo laba wasniyo qiyaas yeeshay afartaasi waa rubaaci waa wasni mujarada iyo saddex masiid ah isagoo hal xaraf lagu ziyaadiyey oo noqday khumaasi iyo isagoo laba lagu ziyaadiyey oo noqday sudaasi afartaa wasni waa mulaqu alayhi waa mulxaqu calayhi afartaa wasni hulaaثigii yani markaa shaadkiisi oo dhan hal xaraf ha lagu ziyaadiyo laba ha lagu ziyaadiyo saddex ha lagu ziyaadiyo hulaaثi shaada dhammaantiina waa mulxaq awsaanta rubaaciga uu leeyahay ama mujarad ha noqde mazid ha noqdee waa mulxaqu caleyh maxaa soo haray marka waxaa soo haray hulaaثigii qiyaaska ahaa hal xaraf marka lagu siyaadiyo wuxuu lahaa mise wasniyo qiyaasa saddex buu lahaa soadex maaha marka laba lagu siyaadiyana wuxuu lahaa shan wasniyo qiyaas marka lagu siyaadiyo saddexna muxuu lahaa afar wasniyo qiyaas sooadex maaha afar meela iyo shan meela waxay noqonayaan sagaal bay noqonayaan lagu daray saddexdii hore labiyo labiyo toban labiyo tobankaana maa lasminha way noqonayaan sawaadix maaha shaadkii hulaaثiga o dhan haddaan ka dhigna mulxaq rubaacigi isku dar awjaradkiisi iyo masiidkiisi haddaan mulxaqu caleyhi ka dhignay maxaa soo haray maa laysa minhuha waa intii hulaaثigii la ziyaadiyey oo qiyaaska ahayd wey waadx soo maha maxaa haddaba looga jeeda mulxaqii mulxaqu calayhi maa laysa minhuha waxaa looga jeedaa mulxaq waxaa looga jeedaa wasnigan wasnigan la haleeshiinayo ayay isku masdar yihiin baa loo jeedaa haddaan sii guda galno hulaaثi hal xaraf lagu siyaadiyey wuxuu lahaa shaadkiisu imsuu ahaa sideed iyo toban buu lahaa sax marka hal xaraf lagu siyaadiye hulaaثi imse xaraf buu noqonaya hulaaثi marka hal xaraf lagu siyaadiyo rubaaci soo maaha afar xaraf buu noqday sideed iyo tobanka shaadka waxaa la haleeshiinaya wasnigii mujaradka rubaacigaa la haleeshiinaya oo faclala ahaa sawaadix maaha maxaa ka mid ahaa awsaantaas aan soo aragnay waxaa ka mid ahayd khalbasa khalbasa oo sheekhu inoo keeni doono khalbasa waa wasni shaad ah oo hulaaثi hal xaraf lagu siyaadiyey ah sawaadix maaha waa khalbasa waa hulaaثi hal xarf lagu siyaadiyey siinkaa zaaida asalku waa khalaba siinkaa zaaid ah idan waa ulaaثi rwaaci noqday bimaزiidi xarفin rwaaci buu noqday waa mulxaqo waxaa la haleeshiinaya wasnigii mujaradka rubaaciga oo faclalaa la haleeshiinaya waa la haleeshinaya maxaa loo jeedaa waxaa loo jeeda waa isku masder oo khalbasa markaan sheegaya masderkeed waxaan ohanayaa khalbasatan sowaadix maaha sidaan u ohanayo daxraja daxrajatan saan ohanayo baan khalbasatan ohanaya waa isku masder marka sowaadix maaha masder weeyaan ayib ka soo gudub hulaaثi laba xarf lagu siyaadiyey imise wasni buu lahaa yani saddexiyo toban wasni buu lahaa inta shaadka waa toddobada shaadka toddobada shaadka yani sideedda shaadka waan ujeedaa yani markii saddexiyo toban shan laga jaro waxaa soo haray sideed soo maha sideedda shaadka waxaa la haleeshiinayaa wasnigii rubaaciga hal xaraf lagu siyaadiyo khumaasiga noqday tafacla waa la haleeshiinaya maxaa loo jeeda waa la haleeshiinayaa isku masder bay noqonaya oo tafaclala marka masderka wuxuu noqonayaa tafaclala tadaxraja tadaxrujan tafaclulan ayuu noqonaya kuwan haddaan mid ka soo qaadano waxaa ka mid ah yani kuwa shaadka tamaskana baa ka mid ah tamaskana waa tafaclala soo maha wuxuu noqonaya qiyaaskeedu tamaskunan tadaxrujan isku masdar wey taana taasa la haleeshiiyey xagga masderka iska waafaqeen tamaskana tamaskunan tadaxruj tadaxraja tadaxrujan tafaclulan baa qiyaas u noqonaya isku masder ayib maxaa inoo soo haray hulaaثi lagu siyaadiyey saddex araf oo noqday maxay ulaai saddex arf lagu siyaadiye oo noqday maxay sudaasi noqday awsaantiisa shaadka ah waxaa la kala haleeshiinayaa labada wasni oo qiyaaska ahaa oo ay lahayd yani markaasi rubaaci laba lagu siyaadiyey laba wasniyo qiyaasu lahaa ifcalalla iyo ifcan lala ifcalalla nuun kuma jiro ifcalalla iyo ifcan lala labadaa wasni oo qiyaas ah ayuu lahaa rubaaci marka laba xarf lagu ziyaadiyo ayib hulaaثigii lagu ziyaadiyey labada xaraf oo sudaasiga noqday awsaantiisa shaadka ah awsaantiisa shaadka ah waa toban wasni tobankaa wasni oo shaadka ah waxaa loo kala qaybinayaa labadan wasni oo qiyaaska oo rubaaciga laba xarf lagu ziyaadiya loo kala qaybinayaa saddex waxaa la haleeshiinayaa ifcala la ijfa ada islahama ikwa alla saddexdaasi waxaa la haleeshinayaa ifcal ayaa la haleeshinayaa soo waadix maaha inta soo hartay saddexdaa marka laga reebo inta soo hartayna ifcal ayaa la haleeshinayaa waa la haleeshinaya hadaad maqashana waa isku masder baa loo jeedaa oo maala ifcal wa sbat ra sbitraar ayuu noqonaya masderku sbitraar buu noqonaya kuwana waa la mid oo daa ayuu noqonayaa ayib ijfacada isla hama iyo ikwa alla ikwilaal ayuu noqonayaa marka waxaa la haleeshiinayaa labadaa wasni baa loo kala qaybinayaa saddex ka mid ah waxaa la haleeshiinayaa ifcalalla waa ijfacada isla hama ikwa alla saddexdaasi waxaa la haleeshiinayaa ifcalalla toddobada soo hartayna waxaa la haleeshiinayaa ifcan lala ayaa la haleeshiinayaa ayib mar haddii aan sheegnay hulaaثigii shaadka ahaa kii hal xarf lagu ziyaadiyey kii laba xaraf kii saddex xaraf in la haleeshiinayo rubaacigii mujaradka ahaa iyo kii hal xarf lagu ziyaadiyey iyo kii laba xarf lagu ziyaadiyey inta haddaan ogaanay meesha maxaa inoo soo haray marka hulaaثi shaad aragna rubaaci o dhan aragna mujaradkiisii iyo masiidkiisii maxaa soo haray marka awsaantii hulaaثiga masiidka ahayd oo qiyaasigeed baa soo hartay kuwa waxaa loo yaqaanaa maa laysa minhuma yani mulxaqna maahan mulxaqu calayhina maahan marka sidaas waynaad ufahanta mulxaq iyo mulxaqu calayhi iyo maa laysa minhuma sidaas ayaa markaa loo jeedaa ayb masalo kaloo muhima haddii aad maqasho wasnigani waa qiyaas haddaad maqasho waa maziid waana qiyaas haddaad maqasho xarafkan ziyaadada ah lilmacnaa baa loo ziyaadiy inuu macno keeno maxaanu faa'ideynaya lidaalika markuu sheegayo yani markaasi maxamed amiin alharari markuu kuu sheegayo kelmadahan masiidka ah maala hulaaثi lagu siyaadiyey laba hal xaraf oo rubaaci noqday kow iyo labaatan wasni buu lahaa saddex ka mid a ah qiyaas soo maahayn saddexdaasi min hal xaraf baa lagu siyaadiyey xarafkaa lagu siyaadiyey macnaa loo siyaadiyey maala afcala hamزadaas maxaa loo ziyaadiyey waxaa loo ziyaadiyey litacdiya macnahaas gudbin eh, ficilka in lagu gudbiyo ayaa la doonaya maala kharaja wuu baxay ficilka wuxuu ahaa wuxuu ahaa laazim kharaja wuu baxay kharaja maxamed maxamed waa baxay bas wuxuu ahaa laazim buu ahaa hamze marka lagu daro wuxuu faa'iideynayaa inuu mafcuul qaato mafcuul u tallaabo maxaa la odhanayaa akhraja wuu saaray akhraja caliyu muxamada cali maxamed buu saaray marka hore wuu baxay waa bas laakiin maanta muxuu faaidayey bacda ziyaadat اhamza tacdiya hamzada waxay keenta tacdiya gudbin in ficilkii mafcuul uu u gudbay marka tacdiyay keenta faacala aliftaasaa zaa'ida aliftaas maxay faa'ideynaysaa maxaa loo keenay lilmushaaraka wadaag daaraba marka la leeyahay yani kulu minhum facala darba mid kaas waxbuu garaacay wey daaraba caliyun zayda yani faacilka iyo mafcuulka mid kastaba darbi wuu sameeyey wey way wadaageen mudaarabadii bay bay wadaageen waa mushaarako facala shadkaasi tadciifkaasi wuxuu faa'iideynaya tasiir ka yeelid ka ahaysiin ayib yani macaanida ay faa'ideynayaan bay ka mid tahay marka haddii aad maqasho kelmaddani waa qiyaas xarafka lagu ziyaadiyey waxaa loo ziyaadiyey liifaadati macnan inuu macno soo kordhiyo aan horey loo haynin laakiin haddii aada maqasho kelmadani waa waa maziid xaraf baa lagu ziyaadiyey waxaan loo ziyaadiyey waana shaad haddaad maqasho waa shaad haddaad maqasho xarafka ziyaadadoo ku sugan wax macnaha inuu faa'ideeye looma looma keenin waxaa loo keenay lililxaaq in kelmadka la gaarsiin baa loo keenay bas lidaalika markuu kuu sheegayo inta kale Ah, saddexda marka laga reebo inta kale sideed iy tobanka kale dhammaan wuxuu ka oranaya ilaaq ilaaq ilaaq xarafkaasa zaa'ida maxaa loo keenay ilaaq ilaaq waxaa la doonaya in la gaarsiiyo un maadaama asagu asalka saddex xaraf uu ahaa xarafkan dheeraadka waxaa loogu daray waxaa la doonayaa kelmaddii la haleeshiinayey oo faclalo ahayd oo mujaradka ahayd oo afarta xaraf ka koobnayd in la gaarsiiyo un baa la doonaya bas oo afar xaraf laga dhigo wax macnaa looma keenin xarafkaas ila ilaaq in kelmaddaas ilaa tan waa saddex xaraf taana waa afar xaraf kelmadan iyo kelmadda iskumasder ma noqon karaan inay marka hore isku xuruuf noqdaan mooyaane marka waxaa xarafkan loogu siyaadiyey in kelmadda la gaarsiiyo si ay iskumasder u noqdaan waa fahamta soo marka haddii aad maqasho yani kelmaddan waa qiyaas ziyaadaha la socota xarafka zaa'idka macno ayuu markaa faaideynaya macno ayuu faa'ideynaya sharxuna marka waa idin sheegaya macaanida xuruufta zaa'idkaa ay faa'ideynayso saa idin sheegaya ayib laakiin min xayaat cumum waa inaad ogaataa kelmad kastaoo qiyaasi ah ziyaada ku sugan waa lilmacnaa macnaa inay soo kordhisa loogu daray xarafka kelmad kastaoo shaad ah xuruuftan la socota waxaa weya lilaaq weeyaan intaasna waa inaad sidaas u ogaataa qaala naadim raximah اllahu tacaala ficlulmasiidi qad ataa ka aclama waalaa wawallaa wastaqaama xranjama maara waxmara kadaa kactadala wahbayaka xlowlas batara fasala wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala ficlulmasiidi ficilka masiidu fiihiga ficilka wa lagu ziyaadiyey qad ataa wuu yimid ficilka masiidu fiihiga wuu yimid ka aclama aclama xaaluu la mid yahay ayuu yimid waalaa waalaa xaaluu la mid yahay ayuu yimid wallaa wallaa xaaluu la mid yahay ayuu yimid istaqaama istaqaama xaaluu la mid yahay ayuu yimid ixranjama ixranjama xaaluu la yahay ayuu yimid naadimku raximah allahu tacaala kuma kala sheegayo kelmadihin buu ku sardinayaa kuma kala sheegayo kelmadani inay wada masiid yihiin baabku baab masiid almasiidu fiihi ayuu ka warramaya baabka u gunta sheekhu laakiin kelmadan uu kuu sheegayo ma qiyaasba mashaadba maxaa zaa'ida maxaa waxaa kuuma kala sheegayo lakiin saa hore idinkugu sheegayba maxamed amiin alharari ayaa marka kitaabkiisa laabiyat afcaalka yani sharaxa uu ku leeyahay oo ah manaahir rijaalka ayuu ku faahfaahinaya oo ku tafsiilinaya ayib oo kelmad kastaba xarafka zaa'idka wasnigeeda xarafka zaa'idka ayib ayuu markaa ku kala sheeg ficlulmasiidi ficilka markaa masiidka la ziyaadiye almasiidu fiihi qad ata idinka aclam aclam xaw la mid yahy aclama waa afcala wasnigeedu waa afcala ayib hamzadaa zaa'ida hamzada ayaa zaa'ida afcala hamzadaa zaa'ida waana qiyaas waa ula hal xarf lagu siyaadiyey saddex wasniyo qiyaasuu leeyahay waa mid ka mid a ah. alama ayib ka alama waala wey waala waala wuu xiriiriyey wey waala wuu xiriiriyey wallaa wuu jeedsaday istaqaama wuu toosnaaday ixranjama alibilu geele baa meel ku soo aruuray meel isugu yimid ayib marka aclama waxay noqonaysaa waa hulaaثi aclama iyo waala iyo walla saddexduba min hal xaraf baa zaa'ida aclama hamzadaa zaa'ida waalaana alifkaa zaa'ida wallaana labada laam mid baa zaa'ida tadciifka la shiday mid baa zaa'ida marka mid kastaba waa hulaaثi hal xaraf lagu siyaadiyey hulaaثi hal xaraf lagu siyaadiyey weeyaan ayib marka saddexda xaraf oo zaa'idka waa hamzada iyo waala alifkeeda iyo wala laanka shadan weeyaan saddexdaas xaraf baa zaa'ida ka hore wasnigiisu waa afcala waa aclama afcala waalaana waa faacala ayib wallaana waa facala waa facala istiqaama waa istafcala waa hulaad saddex xaraf lagu siyaadiyey afar wasniyo qiyaasu mid ka mida weeye istaqwama ayuu asalku ahaa istaqwama istafcala istaqwama iclaal baa ku dhacay istaqwama taxaraka ida taqadama صaxiixu saakin wataأkhara canhu muctalu mutaxarik nuqilat xarakaة اlmuctali ilى saakini saxiix qablah istaq wowgi baa laga raraya fatxihii qaafkaa loo raraya wowgii sukun baa fuulayo istaqawma ayuu noqonaya istaqawma istaqawma markuu noqdo qaacida labaad baa imaanaysa waxay noqonaysaa taxaraka xarfu cilati asaalatan marka hore xarfu cilo waa xarakasa wow fatxa saarnayd وانفتxa maa qablahu alآana haddana maxaa fadxisan qaafka ka horeeyey gulibat اlcilaةu xarfu cili wowgii waxaa loo qalbinaya alifan fasaara istaqaama marka istaqaama laba iclaal baa ku dhacay marka hore istaqwa muu ahaaye laba iclaal baa ku dhacay kadib u istaqaama noqday marka istaqaama waa hulaaث saddex xarf lagu siyaadiyey wuxuu leeyahay afar wasni qiyaas ah ayuu leeyahy mid ka mida weeye istaqwama waa istafcala wasnigu waxaa zaa'ida hamzada iyo siinka iyo ta'da ista hamzada iyo siinka iyo tada zaaida qaama qaafka iyo alifkan oo asalku wow uu ahaa oo qawamo ahaa iyo miimka ayaa asal ah marka waa ulaai saddex araf lagu ziyaadiyey saddexda horaa zaaida saddex dambana waa markaasi waa asalkii marka yani wasniguna waa istafcala hamzada iyo siinka iyo taduna waa zaaid ayib ranjama ibilu geeli baa isu yimid oo meel ku soo ranjama waa ifcanlala ixranjama waa ifcan lala ifcan lala waa waa rubaaci laba xaraf lagu siyaadiyey oo sudaasi noqday ayib waa rubaaci lagu siyaadiyey laba xaraf ixranjama hamzada iyo nuunka zaa'ida hamzada hore iyo nuunka ayaa zaa'ida marka hore wuxuu ahaa xarjama ayuu ahaa xarjama faclala ayuu ahaa xarjama isagoo xarjama ah ba waxaa lagu ziyaadiyey hamze awalka laga dhigay nuuna dhexda lagaga daray idan hamzaduna waa zaa'id nuunkuna waa zaa'id marka muxuu noqday if can lala lidaalika marka la wasnaya eeg hadda sidaa loogu dhawaaqaya hamzada sidaa loogu dhawaaqaya nuunkana sidiisa if can lala labadaas waa zaa'id marka waa hulaaثi waa rubaaci laba xaraf lagu siyaadiyey oo noqday maxay sudaasi laba wasni mulaa mid ka mida ah, wey marka awsaanta meesha inoo yaalla waa shan shantaasi shantuba waa qiyaas saddexda hore waa hulaaثi hal xaraf lagu ziyaadiyey oo qiyaasa labada dambena midna waa hulaaثi saddex xaraf lagu ziyaadiyey oo sidaas sulaasi ku noqday oo qiyaas ah ka dambena waa rubaaci laba xaraf lagu siyaadiyey rubaaci laba xaraf lagu ziyaadiyey oo qiyaasa weye dhammaan wada qiyaas bu ahaa labaduba waa mid kamida weyaan marka waa inaad yani saa la socotaa ficlulmasiidi ficilka masiidka ah qad ataa inuu yimaadaa la arkaa ka aclama aclama xaa la mid yahi waalaa aclama wuu ogaaday weye aclama zaydun aclama wuu ogeysiiye weye aclama zaydun camra kada aclama wa araa waxay ka mid ihi afcaasha saddexda mafcuul qaatay ka mid yihiin ayib aclama zaydun camra kada أعلم زaيد محamdا khاalda kda waal wuu ihiy aclama wuu ogeysiiyey waala wuxuu idhiyey walla wuu jeedsaday istiqaama wuu toosnaaday exranjama markaasi geel baa isu yimid marka xaalu la mid yahay aclama waala xaalu la mid yahay istiqaamo xaalu la mid yahay exranjama xaalu la mid yahay ayuu imaanaya waxmaara waxmara kada kactadala wahbayaqa xlowlas batara fasala wax maara xaalo la mid yahay ayuu imaanayaa ficilkii alficilu qad ataa waayin kaaclama xaalo la mid yahay ixmaara xaalo la mid yahay ayuu yimid ixmara xaalo la mid yahay ayuu yimid ictadala iyo ihbayakha iyo ixlowla iyo isbatara iyo infasalana kadaaka kaas la soo sheegay bay la mid yihiin ayib ixmaara wuu casaaday wey ixmarana waa la mid ictadala wuu toosnaaday weeye ihba iyo ilmihii yaraabaa cayilay weeye ixlowla sharaaba sharaabkii baa macaanaaday weeye isbat shacru timihii baa dheeraaday weeye infasala wuu soocmay weeyaan ayb ixmaara waxay ka mid tahay hulaafi saddex xaraf lagu siyaadiyey afar wasni qiyaasay leedahay mid ka mida weeye hore maxaan soo marnay istafcala istaqwa maan soo marnay kana waa mid labaad weeye ixmaara wasnigeedu waa ifcaala ifcaala maxaa zaaida waxaa zaaida hamzada hore ifcaala hamzada hore iyo tadciifka labada laam isku shidan ifcaala labada laam mid ka mida iyo alifka dhexe if hamzada waa zaaid caa alifkaasna waa zaaid ayib labada laam isku shidan mid baa zaaida ifcaala exmaara marka waa hulaaثi saddex araf lagu siyaadiyey saddex afar wasniyo qiyaasu mid ka mida weeye mara mara waa ifcalla ifcalla waxay ka mid tahay hulaaثi lagu siyaadiye laba xaraf shan wasni oo qiyaasu lahaa mid ka mida weeye ixmara waa hulaaثi lagu siyaadiyey laba xaraf oo khumaasi noqday shan wasni qiyaasu lahaa mid ka mida weeyaan ictadala waa la mid waa ulaaثi laba xarف lagu siyaadiyey shantii wasni mid ka mida weeyaan اctadala اftacala hamzada itada zaaida hamzada itada ayaa zaa'ida اftacala اctadala waa qiyas isaguna ihbayaka waa shaad ihbayaka الصabiyu waa ulaaثi saddex xarف lagu siyaadiyey toban wasanoo shaaduu leeyahay mid ka mida weeye ihbayaka ayib ixlowla waa ifcawcala awcala waa ulaad saddex araf lagu siyaadiyey yani markaasi afar wasniyo qiyaasu leeyahay mid ka mida weeye ulaad saddex araf lagu siyaadiyey afar wasniyo qiyaasu leeyahay mid ka mida weeye ifcawcala ayib isbatara waa rubaacigii lagu siyaadiyey labada xaraf oo sidaas sulaadsi ku noqday qiyaaskiisii kii labaad weeye mid horaan soo marnay kii hore muxuu ahaa ixranjama kana waa kii labaado waa isbaara isbaara wey ayib halkaa marka waa kaga haray rubaaci laba xaraf lagu siyaadiye sudaasi noqday labadaa wasnin buu leehay ixranjama oo ifcanlalaah iyo isbaara oo ifcalalaah labadaasuu leehay bas halkaasu kaga dhamaada infasala yani waa ulaai laba xaraf lagu siyaadiyey shan wasni oo qiyaasuu leeyahay mid ka mida wey infasala waa in facala in facala hamzadii nuunka zaa'ida in facala marka wasniga ihba yaka mooyaane inta kale waa wada qiyaas inta kale waa wada qiyaas ayib marka ixmaara iyo ixlowlaa labadaa waxay ka mid yihin hulaaثi saddex lagu siyaadiyey qiyaaskiisi wey ictadala iyo infasalana waa hulaaثi laba lagu siyaadiyey oo khumaasi noqday qiyaaskiisa ka mid yihiin ixlowlaana waxay ka mid tahay iyo maar cafwan isbadarana waxay ka mid tahay rubaaci eh, laba xarf lagu ziyaadiyey mid ka mida weyaan waxmaara xaal la mid yahay ayuu imaanayaa waxmaara wuu casaaday waxmara wuu casaaday farqiga udhexeey waxa weyan bay culimadu leeyihiin maarada hore ifcaalla midabka tusinayso marna wuu imaanaya marna waa tegaya ayib mar waa imaanaya marna waa tegaya laakiin ixmara ayadu waa casaan joogtaa ah wey daaima wey kaa hore laakiin waa marna waa imaanaya marna waa tegaya waxmaara xaal la mid yahay ayuu imaanaya waxmara ixmara xaal la mid yahay ayuu imaanaya ictadala wuu toosnaaday wahbaye khasabii ilmihii yaraabaa cayilay ixlowla sharaaba sharaabkii baa macaanaaday isbatarra shacru timih baa dheeraaday infasala wuu socmay kadaaka kuwa hore ayay la mid yihiin wuxuu sheekhu leehy raximah llah tadaxrajat tadaxrajat way gedgadoontay tadaxraja shayu shaygii baa markaasi godgadoomay ama wus laba rogay shaygu markuu meel sare ka soo dhaco oo soo laba rogo baa la dhahaa tadaxraja tadaxrajat اkurau kubadiba n markaasi soo soo rogto wasnigu waa tafaclala tadaxraja waa rubaaci n markaasi lagu ziyaadiyey hal xaraf oo khumaasi noqday hal wasni oo qiyaasula waa wasnigii wey tadaxraja tafaclala halkaa wasni wey faclalo oo mujarada ayaa ta lagu daray tafaclalu noqday halkaa wasni buu leehay tadaxrajat caya cadyata arajulu ayib ninkii baa neefe ka timid ida kaana yasbiqhu اlxadaثu cinda aljimac markay neefe ka timaado jimaaca agtiisa ayaa la yidhaha cadyata arajulu marka cadyata wasnigeedu waa facyala facyala waxaa zaa'id ah ya-daa zaa'id ah facyala waxay ka mid tahay cadyata hulaaثi hal xaraf lagu siyaadiyey wuxuu lahaa sideed iyo toban shaada waa mid kamida weeye tawaalaa waa tafaacala tawaalaa waa tafaacala waa hulaaثi laba xarf lagu siyaadiyey shan wasni oo qiyaas ayuu lahaa waa mid kamida weeye tawaalaa tafaacala tawaalaa tafaacala ayib tawaalaa waa israac raacay wey tawaala shay shaygii baa israac raacay wey khalbasa khalbasa wuu khayaanay wey khalbasa waa faclasa siinkaa zaa'ida faclasa siinka ayaa zaa'ida marka khalbasa asalku khala buu ahaa siinka lagu siyaadiyey waa hulaaثi lagu siyaadiyey hal xaraf oo markaa rubaaci noqday sideed iyo tobankii shaadka mid ka mida wey ayib tawaala iyadu waxay ka mid tahay khumaasi lagu siyaadiyey hulaaثi laba lagu siyaadiyey shantii wasni oo qiyaaska u lahaa mid ka mida weeyaan khalbasa khalbasana waa hulaaثi hal xaraf lagu siyaadiyey awsaanta shaadka u lahaa mid ka mida weeyaan khalbas waxbanطa wey ixbanطa arajulu ninkii baa calool weynaaday wey idaa cadumat baطnuhu min wajacin yusama axabaط waa xanuun ku dhaca caloosha oo markaa caloosha ay weynaanayso xibaadna waa la yidhaahdaa marka ixbanta ah waa calaa wasni ifcan laa calaa wasni ifcan laa ixbanطaa calaa wasni ifcan laa ayib waa hulaaثi lagu siyaadiyey saddex araf saddex araf baa lagu siyaadiyey marka waana shaadki bay ka mid tahay exbandaa shaadki ayay ka mid tahay ifcanla hamzada waa zaaid nuunkuna waa zaaid ayib hamzada ugu dambaysana waa zaaid ixbanaa ifcan laa sideeda mid kasteeda loogu dhawaaqaya hamzada ugu horeysa sideeda loogu dhawaaqaya nuunkana sidiisa loogu dhawaaqaya hamzada u dambaysana sideeda loogu dhawaaqaya ifcan laa ixbanaa ixwansala aa'iru shimbirkiibaa gulgulo bixiyey weeye yani cunihii buu buuray weeyaan ixwansala aa'iru shimbirkii ayaa gulgulo bixiyey idaa hanaa cunuqa wa akhraja xawsalatahu markuu qorta u laabo oo markaasi uu soo saaro xawsaladu halkan weyn oo cuntada markaa caloosha u ah halkaas xawsalatu aa'ir la yidhaahdaa marka eh, meesha dadka calool ay leeyihiin noolaha kale isagoo calooshtii waa halkan wey ayib marka eh, ixwansala طaa'iru shimbirkii ayaa markaasi eh, gulgulo bixiyey ama cunihii buu buuray wey waxay ka mid tahay ixwansala hulaaثi lagu ziyaadiyey saddex xaraf oo markaasi lahaa toddoba wasni eh, toban wasniyoo shaadah mid ka mida weeyaan salqaa salqa rajulu ninkii qadaadqadaad buu u tuuray weye salqaa salqaahu ixwan sala wasnigeedu waa ifwan cala ifwan cala ixwan sala ifwan cala waxaa zaa'ida ah. hamzada ugu horeysa waa zaa'id wowguna waa zaa'id nuunkuna waa zaa'id ifwan cala marka waxaa ka asala ayib xaada iyo saadka ixwan sala iyo laamka ugu dambeeya ayaa usulkaa ah marka ixwan sala ixwan sala salqaahu salqaahu yani qadaadqadaad buu u tuuray weeye salqa waxay ka mid tahay hulaaثi lagu ziyaadiyey hal xaraf sideed toban shaadu lahaa waa mid ka mida weeyaan sanbas arajulu sanbas arajulu ninkii wuu degdegey salqa calaa wasni salqa calaa wasni faclaa ayay noqonaysaa faclaa alifka ugu dambeeya zaa'ida faclaa salqa sanbas arajulu ninkii wuu degdegey idaa asraca fii sayrihi waa markuu degdego safcala siinka hora zaa'ida safcala sambas arajulu ninkii wuu degdegey ayib waa calaa wasni saf calo wey waxay ka mid tahay hulaaثi lagu ziyaadiyey hal xaraf wuxuu lahaa sideed iyo toban shaada mid ka mida wey ayb waqalnasat qalnasat اlmarأaةu gabadhi baa waxay xiratay ama qalnasa rajulu ninkii baa wuxuu ku labistay qalansuwa koofiyad buu ku labistay alqalansuwa waa koofiyadda wey albasahu اqalansuwa wahiy maa yulbasu fi الra'si waa koofiyadda wey qalnasat اlmarأaةu wajawrabat jawrabat اlmarأaةu gabadhi sharabaad bay xiratay jawrabat اlmarأaةu gabadhi sharabaad bay xiratay waharwalad way degdegtay harwalad way degdegtay zahzaqa zahzaqa arajulu ninkii wuu qoslay idaa akara adaxik qoslka markuu badiyo wey zahzaqa arajulu ninkii baa qoslay wahalqama halqama rajulu acaama ninka cuntadii buu liqay wey halqama yani cuntadii buu liqay weeyaan halqama rajulu rahmasa rahmasa wuu aasay weeyaan ayib rahmasa wuu qariyey ama u idaa satarahu waa markuu asturo ama aaso ayaa la yidhaha rahmasa tarahshafa tarahshafa arajulu ninkii baa nuugay weeyaan tarahshafa arajulu ninkii ayaa nuugay id imtasahu markuu jaqo ama nuugo weeyaan ama yani weelkii wuxuu ku jiray ayuu markaasi cunay oo heensaday wey tarahashafa rajul ijfaada ijfaada ila lmowti geeri buu u dhowaaday wey ijfaada ila lmowti geeri buu u dhowaaday weeyaan qarana qadrana aljamala awrkii ayuu daamur mariyey wey daamur ayuu mariyey uu daamureeyey ayib ama dawada qaطaraanka la yidhaahdo qaطaraanka ayuu mariyey marka waa dawo marka xoolaha loo isticmaalo qaطraan qaطrana اbaciira idaa طalaahu biاlqaطraan waa dawo la mariyo wey xoolaha marka xanuunada qaar ay ku dhacaan tarmasat tarmas الrajulu ninkii wuu dhuuntay ida statara watagayaba can اxarbi dagaalka marku ka dhunto weeyaan halsama الrajulu adaabata yani wuu gowracay weeyaan halsama الrajulu ninkii wuu gowracay ashaata ridi buu gowracay weeyaan ayib alsamadun waxa wey alxulquum mima yari rasa waa xulquumka waa hunguriga halkaa markuu jaro wey islahama wuu madoobaaday wey islahama rajul ninkii baa madoobaaday kaltaba kaltaba rajulu ninkii ayaa munaafiqeeyey yani xaqadii muu sheegine xaqadii buu garab marayo yan nooc munaafiqnimo ah ayuu sameeyey wey kaltaba jalmadad rasahaa madaxeedii bay xirtay weeyaan jalmadat imar'atu rasahaa gabadhii madaxeeda ayay xirtay awsaantaas sheekhu inoo sheegay qalnasa waa calaa wasni facnala qalnasa waa calaa wasni facnala ayib qalnasa waxay ka mid tahay hulaaثi lagu ziyaadiyey tada dambe usaga daraya lilwasni usaga daraya kelmadda ka mid maaha laakiin kelmaddu waa qalnasa wey calaa wasni facnala waxay ka mid tahay hulaaثi hal xaraf lagu ziyaadiyey siddeed toban shaad uu lahaa mid ka mida wey jawraba waa fawcala calaa wasni fawcala ayaduna waa hulaaثi lagu ziyaadiyey hal xaraf yani awsaanti sideed tobanka u lahaa mid ka mida weeyaan jawraba harwala waa calىa wasni harwala waa hafcala harwala waa facwala ayib marka wowgaa zaa'ida harwala harala ayuu asalku ahaa wowgaa zaa'ida harwala calىa wasni facwala ayib marka iyadna waxay ka mid tahay hulaaثi lagu ziyaadiyey hal xaraf oo sidaa rubaaci ku noqday waa shaadki bay ka mid tahay sideed tobanka shaadkaha zahzaqa waa caf cala caf cala zadaa zaaida zada ama ta hore ka dhig ama ta dambe ka dhig zada ayaa zaaida labada zaamid baa zaaida ta hore haddaan zaaid ka dhigno ta dambe oo asalka oo caynka waxaa laga cabira laga cabiraya ayib haddii ta dambe haddaan zaaid ka dhignana ta dambe haddaan zaaid ka dhignana waxay noqonaysaa in fa laga cabiro marka ta horaa zaaida marka zahzaqa hazaqa ayuu ahaa asalku hazaqa lidaalika markuu wasnayey wasnga wuxuu ku imaanayaa zahzaqa cafcala cafcala maxaa loogu keenay lanna zada asalkaa ayaa caynka dhacday tanna waa in caynka laga cabiraa waa inaga soo sheegnay haddii xarafka zaa'idka uu yahay takraaru aslin asalka waa laga cabira sin laga cabiraya asalkii marka maxaa laga cabira cayn sooma kana cayn baa laga cabiraya marka marka wuxuu noqonayaa cafcala ayuu noqonayaa ayib waxay ka mid tahay ulaaigii lagu siyaadiyey halka xaraf oo sidaa rubaaci ku noqda shaadki bay ka mid tahay halqama halqama waa hafcala hafcala hada horaa zaa'ida waa ulaaثi hal xaraf lagu siyaadiyey sideed tobankii shaadka mid ka mida weeye rahmasa waa la mid rahmasa waa la mid ayib rahmasa waa fahcala tii hore hafcala ee tanna waa fahcala rahmasa fahcala oo hada zaa'ida oo asalku wuxuu aha ramasa marka waa hulaaثi hal xaraf lagu siyaadiyey shaadkiisi mid ka mida weeye tarahshafa calىa wasni tafac tafachala tafac tafahcala tarahshafa calىa wasni tafahcala waa hulaaثi laba xaraf lagu siyaadiyey wuxuu lahaa toddoba wasni oo shaad ah mid ka mida weeyaan tarahshafa oo waxaa zaa'ida taada iyo markaasi haada ayaa zaa'ida ayib labadaas ayaa zaa'ida marka waa khumaasi weeye ijfa adha ijfa adha waxay ka mid tahay hulaaثi lagu siyaadiyey ijfa adha calaa wasni ifcalla calaa wasni ifcalla waxay ka mid tahay hulaaثi saddex xaraf lagu siyaadiyey oo sudaasi noqday tobankii shaadkaa mid ka mida weeye qaطrana qaطrana calىa wasni faclana qaطrana calىa wasni faclana waa hulaaثi hal xaraf lagu siyaadiyey oo markaasi sideed iyo tobankii mid ka mida wey waa shaad tarmasa waa la mid tarmasa calىa wasni tafcala calىa wasni tafcala waa hulaaثi hal xaraf lagu siyaadiyey sideed iyo tobankii bay ka mid tahay alsama alsama calىa wasni faclama calىa wasni halsama calىa wasni faclama miimka damba zaa'ida oo khalaso ayuu ahaa miimka damba zaa'ida faclama marka waa hulaaثi hal xaraf lagu siyaadiyey shaadkiisi wey islahama islahama waxay noqonaysaa if iflacalla islahama iflacalla ayib marka waxay ka mid tahay hulaaثi lagu siyaadiyey saddex xaraf tobankii shaadka mid ka mida weeyaan kaltaba calaa wasni kaltaba calaa wasni factala kaltaba calىa wasni factala waa hulaaثi lagu siyaadiyey hal xaraf sideed iyo tobanka shaadka mid ka mida weeyaan jalmada waa la mid tada waa iska zaa'id dhammaantooda jalmada calىa wasni facmala mimka zaa'ida waxay ka mid tahay hulaaثi hal xaraf lagu siyaadiyey oo markaa shaadkii bay ka mid tahay wuxuu naadimku yihi raximah اllahu tacaala tadaxrajat way soo laba rogtay caطyata الrajulu ninkii baa neefi ka timid tawaala shayu shaygii baa israac raacay khalbasahu wuu khayaanay wax banta arajul ninkii baa calooshu weynaatay ixwansala aa'iru shimbirkii ayaa gulgulo bixiyey salqa qadaad ayuu u tuuray sambasa wuu degdegey waqalnasat ilmar'atu gabadhii koofiyad bay ku labisatay weeyaan albasahu اqalansuwa qalnasat wajawrabad sharabaad bay xidhatay weeyaan waa harwalad way degdegtay weeye wazahzaqad way qososhay weeyaan wahalqamad way liqday weeye warahmasat rahmat اmarأaة almeyita meydkii bay aastay weeyaan tarahshafa الrajulu ninku yani tarahshafa alabana caanihii ayuu nuugay ayb tarahshafa ijfacadda ijfacadda ilى اlmowti geeri buu dhowaaday wey ijfacadda ilى اlmowti geeri buu dhowaaday qaطran اljamala awrkii ayuu daamurkii mariyey dawadii qaطraankii buu mariyey tarmasat tarmasat اmarأaةu gabadhii way dhuumatay اstatarat watagayabat wakalsama الrajulu kalsama الrajulu ashaata ninkii neefkii ama ridii ayuu gowracay wey islahama shayu shaygii baa madoobaaday wey islahama shaygii ayaa madoobaaday weyaan kaltaba rajulu ninkii ayaa munaafiqeeyey macna runtii muse sheegine yani munaafiqnimo ayuu ku dhaqmay weyaan kaltaba rajul idaa daahana fi اlamri yani markuu xaqada sheegi waayo wey kartaba jalmada rajulu rasahu ninka madaxiisa ayuu soo xirtay weyaan wahaakada kuwa alla uma lamasaa wahaakada iwaalla ikwaalla uma lamasa iyo waclow wata iyo icthow saja uma icthow jaja uma iclankasa haakada kuwaasay la yihiin ikwaalla rajulu ninkii baa soo gaabtay wey idaa qasura waijtamaca khilquh waa markuu gaabto oo isku soo aruuro baa lahaa ikwa rajulu ayib waa la rajul ninkii baa isu soo aruuray markuu da noqday uma dlamasa wuu madoobaaday uma dlamasa wuu madoobaaday iclow wata wuu leeda wuu leeda fuulay faraskii waxba dushaa laga saarin ayuu fuulay wy iclow wata alfarasa icthawjajat naaqatu hashi way cayishay icthawjajat naaqatu hashi way cayishay ama icthawjajad macnaa asracat way degdegtay ayb uma lankasa shacru timihii baa markaa dheeraaday bayara wuu daweeyey bayara rajulu addaabata neefkii uu daweeyey wey sambala zarcu zarcii ayaa markaa sabuul soo saaray sabuul buu soo bixiyey wadmumanna ku dar tasalqaa tasalqaana ku dar oo tasalqaana u gey zamlaqa alfarasu yani faraskii ayaa markaasi biyodejiyey manidii ayaa markaa ka timid tamaskana wuu ismaskiiniyey maca tawalla wuu tawaliyey maceeda lala qabo islanqaa qadaadka ayuu u seexday maceeda lala qabo waxaa halka sheekhu inoo sheegaya raximah اllahu tacala weli wuxuu sii wadaa awsaantii shaadka ahayd buu sii wadaa wuxuu inoo sheegay marka halkan ikwa alla ikwa alla yani waa ifwa alla ifwa alla calaa wasni ifwa alla ikwa alla macnaheeduna uu soo gaabtay oo uu ku aruuray weeyaan markuu ninkii da noqday marka ikwallo waxay ka mid tahay ulaadi saddex araf lagu siyaadiyey tobankii wasniyoo shaadka ahaa mid ka mida weeye idlammasana waa la mid idlammasa waxay la mid tahay iyaduna waa ulaai lagu siyaadiyey ulaai lagu siyaadiyey saddex araf ayib tobankii shaadka uu lahaa waa mid ka mida weeyaan idlammasa idlamasa leylu ida اkhtarata dulmatuh markuu habeenku madow noqdo weeyaan ifcamala idlamasa calى wasni ifcamala iclow waطa iclow waطa waa calى wasni ifcawala iclow waطa calى wasni ifcawala ifcawala waxay ka mid tahay iyadu qiyaaskii waa hulaaثi saddex xaraf lagu siyaadiyey afar wasni oo qiyaasu lahaa waa mid ka mida weeye ayib waa ifcawala wey ayib oo waxay ahaayeen istafcala istafcala iyo ifcawcala iyo ifcaalla saddexdaa waa soo marnay tani waa tii ugu dambaysayo waa ifcawala iclawata ifcawala waa ulaa saddex araf lagu siyaadiyey qiyaaskiisi afartaa mid ka mida weeyaan icaw icawjaja icawjaja calaa wasni ifcawlala icawjaja calaa wasni ifcawlala oo waxaa zaa'ida hamzada iyo wowga iyo labada la mid ka mida ayaa zaa'ida ifcawlada ecawjaja eedna waxay ka mid tahay ulaai saddex araf lagu ziyaadiyey ulaai saddex araf lagu ziyaadiyey shaadkiisii tobanka mid ka mida wey iclan kasta waa la mid iclan kasa calaa wasni if can iclan kasa calaa wasni if can waa ulaai lagu ziyaadiyey saddex araf mid ka mida wey bayara waa faycala bayara waxay ka mid tahay ulaai lagu ziyaadiyey ulaai lagu ziyaadiyey hal xaraf siddeed tobanka shaadkow lahaa mid ka mida weeyaan bayara sambala waa fancala calىa wasni sambala calىa wasni fancala waa hulaaثi lagu siyaadiyey hal xaraf siddeed iyo tobankii mid ka mida weeyaan tasalqa waa tafacla ayib wuxuu ka mid yahay hulaaثi lagu siyaadiyey hulaaثi lagu siyaadiyey laba xaraf shaadkiisii yani markaasi mid ka mida wey oo shan qiyaasu lahaa oo ahaa tafacala iyo tafaacala infacala iyo iftacala ayib yani ictadala iyo infasala iyo yani markaasi ifcalla iyo tafaacala iyo tafacala tawaala iyo tawala ayib marka tawaala tasalqa marka waxay ka mid tahay hulaasi laba xaraf lagu ziyaadiye shaadkiisii mid ka mida wey zamlaqa marka tasalqa tafacla ayay noqonaysaa tafacla zamlaqa waa famcala zamlaqa waa calaa wasni famcala hulaasi lagu siyaadiyey hal xaraf saddeed tobankii mid ka mida weeyaan tamaskana tamaskana waa tamafcala hulaasi lagu siyaadiyey laba xaraf shaadkiisii mid ka mida weeye mac tawalaa tawalaa ayib tafacala waa hulaasi lagu siyaadiyey laba xaraf qiyaaskiisii mid ka mida weeyaan islanqa ifcanla waa ulaai saddex araf lagu siyaadiyey shaadkiisii mid ka mida ah weeyaan if canla ayb marka shaadkiisi tobankii mid ka mida ah weeyaan ayb wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala iwaalla ficilka iwaalla ah iwaalla rajul ninkii waa soo gotay uma idlamasa idlamasa leyl habeenkii baa madoobaaday waclawata اlfarasa faraskii ayuu leedafuulay asagon waxba la saarin buu koray icawjaja baciiru baciirkii baa cayilay uma aclankasa shacru timihii baa dheeraaday haakadaa kuwa lasoo sheegay bay la mid yihiin oo dhammaantood waa maiid waa dhammaantood waa masiidun fiihi weeye bayara bayara rajulu daabata daabadii ayuu markaa daweeyey bayara rajulu addaabata daabadii ayuu daweeyey ayib sambala zarcigii baa sabuul soo saaray ayaguna haakadaa kuwa lasoo sheegay bay la yihiin wdman ku dar kuwa la sheegay tasalqaa tasalqaana ku dar wadmuman ku dar tasalqaa ku dar tasalqaa yani qadaadka ayuu u dhacay weeyaan salqaahu fatasalqaa yani qadaadku u turayoo isna qadaad qadaad bu dhacay weeyaan salqaahu fatasalqa qadaad qadaad bu dhacay weeyaan marka tasalqaa waxay ka mid tahay odan shaadka wadmumana tasalqaa ku dar zamlaqa zamlaqa ku dar zamlaqa ayib zamlaqa yani waa calaa wasni famcala zamlaqa calaa wasni famcala idaa alqaa maa'ahu cinda اdiraabi qabla اlilaaj yani markay biyihii yimaadaan ilaajka ka hor ayaa la zamlaqa zamlaqa alfarasu idaa nazala maa'uhu qabla اlilaaj tamaskana wuu maskiin yani wuu ismaskiiniyey tamaskana ay adhar almaskana tamaskiini wuu muujiyey wadmumana ku dar tasalqaa ku dar tasalqaa qadaad qadaad ayuu u dhacay wazamlaqa wuu biyodejiyey wuu biyo dhigay tamaskana watamaskana wuu ismaskiiniyey maca tawalaa lala qabo tawalaa wuu tawaliyey oo mas-uul buu ka noqday lala qabo islanqaa qadaadka ayuu u seexday lala qabo tajalbabat tashayطanat tajawrabat tarahwakat fi lmashi ay tabakhtarat wamaa siwa tadaxraj tadaxraj isbaar mazidu dii alaaثatin kada staqar wuxuu sheekhu raximah الlahu taعaalى tajalbabat tajalbabat اlmarأaةu gabadhii jilbaab bay xeratay wey tashayطanat اlmarأaةu gabadhii shayطaan bay isu ekeysisay wey tajawrabat اlmarأaةu gabadhii jawrab ee markaa sharabaadiya ku labisatay wey tarahwakat way xaragootay fi lmash socotay ku xaragootay ay tabakhtarat yani qaab kibir oo kale ay u socotay weeyaan wamaa siwa wamaa siwa xranjama ixranjama wixii ka soo haray watadaxrajo ka soo haray wasbataro ka soo haray maziidu di ثalaaثaةi hulaaثi masiidkiisa weeyaan kadaa sidaasaana istaqara sugnaatay halkan shekh wuxuu tilmaamaya raximah الlahu taعaalى weli wuxuu sii wadaa awsaantii shaadka ah awsaantii wuxuu sii wadaa yani markaa maziidu fiiga ahayd buu sii wadaa tajalbaba waa calaa wasni tafaclala tadaxraja iyo tajalbaba farqi baa udhexeeya tadaxrajadii aan soo marnay calaa wasni tafaclala ahayd tajalbabadana calaa wasni tafaclalo wey lakiin farqi baa udhexeeya tadaxraja rubaaci buu ahaa hal xaraf baa lagu siyaadiyey idan khumaasi buu noqday waana qiyaasi laakiin tajalbaba waa hulaaثi oo asalku wuxuu ahaa jalaba jalaba marka waa hulaaثi laakiin laba xaraf baa lagu siyaadiyey waana shaad taada horey labadaba mid baa zaa'ida marka labadu waa tafaclala laakiin midna waa qiyaas midna waa shaad soo waadix maaha midu taadun baa zaa'idah oo labada dambe labadaba oo dambe waa eh, labada laamo dambe waa asal miduna labada laam midna waa asal midna waa zaa'id marka tajalbaba waa calaa wasni tafaclala tashayطana waa tafaycala tafaycala wuxuu qoraya kitaabku tafacyalu qoraya lakin mahna waa tafaycala tashayطana tafaycala wey tajawraba waa tafawcala ayib tarahwaka waa tafacwala tarahwaka waa tafacwala afartuba waa waxay ka midaysan yihiin waa hulaaثi laba xaraf lagu siyaadiyey ulaai laba xaraf lagu ziyaadiyey afartan ibn maali wuu ka tegey kitaabka islaamiyada muusan sheegin kitabka islaamiyada muusan sheegin eh, laakiin yani markaasi eh, culamada kale oo markaasi sharxda ayaa markaa tilmaantay marka waa zawaaidda marka uu ku daray yani markaa zaylaci marka afartuba waa waa maziidu athulaai waa thulaai la ziyaadiyey waana wadashaad tafaclala tafayacala tafacwala ayib ayaa markaasi tajalbaba oo tafaclala ah iyo tashayطana oo tafaycala ah ayib iyo tajawraba oo tafawcala ah iyo tarahwaka oo tafacwala ah weeyaan dhammaantoodna waa hulaaثi laba xarf lagu siyaadiyey shaadkiisi weeyaan intaa sheekhu markuu sheegay wuxuu yihi wamaa siwa xranjama tadaxraja isbatara saddexdaa wixii ka soo haray waa hulaaثi la siyaadiyey saddexdaa maa saddexdaa maxay noqonayaan iyagu ixranjama iyo isbatara waa rubaaci lagu siyaadiyey laba xaraf oo sidaa ku noqday sudaasi ixranjama iyo isbatara labaduba waa rubaaci lagu siyaadiyey laba xaraf oo sidaas duaasi ku noqday waana qiyaaskiisi wey labada wasni oo qiyaaska ayuu leh saddex rajana waa ula waa rubaaci lagu siyaadiyey hal xaraf oo khumaasi noqday halkaa wasni oo qiyaaska ayuu leh marka saddexdan waa rubaaci masiidu fiihi ah midna hal xaraf baa lagu siyaadiyey waa saddex raja labada kaleo exranjaba isbatarana min laba xaraf baa lagu siyaadiyey saasaa wuxuu ku noqday sudaasi midna waa khumaasi intaa wixii aan ahayn wixi aan soo sheegnay intaa marka laga reebo wixii intaa ka soo haray waa hulaaثi la ziyaadiyey hal xaraf ha lagu siyaadiyo laba ha lagu siyaadiyo saddex ha lagu siyaadiyo waa hulaaثi oo isugu jira qiyaas iyo shaad soo waadix maaha arrinkaasana sugan bu sheikhu leh tajalbabat ilmarأatu gabadhi jilbaab bay ku labisatay weeyaan tashayطanat ilmarأatu gabadhi shayطaan bay iska dhigtay wey tajawrabat ilmarأatu gabadhi jawrab iyo markaas sharbaad bay xiratay weeyaan tarahwakat filmashi socodkiibay ku xaragootay ay tabakhtarat tabakturku waa xaragada kibirku ka muuqdo ayaa la tabakhtara wamaa siwa xranjama watadaxraja wasbatara saddexdaa wixii ka soo haray ixranjama alibilu geeli baa isu yimid watadaxraja shayu shaygiibaa islaba rogay wasbatara ashacru timibaa dheeraaday intaa wixii ka soo haray masiidu dii alaaثatin ulaai oo la ziyaadiyey weeye kadaa saasaana istaqara sugnaatay intaas ayuu marka ku dhameeyey sheekhu markaasi masiidu fiihigii kadibna wuxuu bilaabi doonaa ficilkii mudaaric halkaa inoo joogo wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online